ku waa kuna galabaysannay wey wa bika adigaanu naxyaa kugu noolaayayna iraadataada iyo awoodtaada iyo xifdigkaaga ah baanu ku nool lahay wa bika namuut adaana kugu dhimanaynaaw bimacnaa awoodaan u dhiman iyo sababka iyo waxoo dhanba adigaa iskale nolol iyo geeriba adaana weeye wa ilayka xaggaada unbu annushuuru cid kale wax soo saari kartaa ay bacdi leh ma jiraan wa idaa amsaa nabi markuu galabaysto isbaax loo jeeda waa waxaa weya min tuluuci alfajri ilaa tuluuci shams markuu waagu baryo oogtu dilaacdo oo fajarku dilaaco ilaa qoraxdu ka soo bixiso inta udhexaysaa laodhanhayo hadaad bacdi salaad subxi tiraado haddaad salaad subax caddaatay aad la timaado laguu diidi maayo min طuluuci اlfajri ilaa طuluuci الshamsi inta udhexaysa imsaagana sida raajaxa waxaa weeye min alcasr ila اlguruub casrka laga bilaabo ilaa maqribka inta udhexaysa ayb bacd alculamana waxay leeyihin nusuu wuxuu bilaabanaya laga bilaabo bacda aduhur zawaalka laga bilaabo ilaa wixii ka dambeeyo o dhanba waad odhan kartaa laakiin aduu casrka ka bilow ilaa guruubi shams wabika asbaxnaa wabika naxya wabika namuutu waileyka almasiir waa la kala bedelayaa marka meeshii asbaxna amsayna aad ku bedeshay meeshii waileyka nushuurna waileyka almasiir wey noqoshada maalinka qiyaamo soo bixidda oo nushuurka rabbi baa iska leh haddana ruuxa la mudan ee xaggiisa la-aadina waa asaga wa ilayhi lmarjic walma'aab maxaa yeelay soo toosiddii iyo baraarugtu wuxuu shabahaa bacigii intaad seexato inaad soo kacdo indhaha kala qadad baraarugtahay waxay u eg tahay oy shabahdaa soo saaridda qiyaamada iyo bacigii jibsii hadda aad seexanaysid hurdaysana wuxuu shabahaa geeridii iyo qabri isgelintii buu shabbahaa labada arrimood buu nabiga iskaga ekeysinaya salawatu ullahi wasalaamu calayh xadaثna mxamed ibn salaam albikandi qaala xadaثna wakiic ibn اljarax ibn malix aلru'aasi abu sufyaan can cubaadaةa bni muslim اlfazari ثiqaة imaam qaala xadaثanii jubayr ibn abi sulaymaan ibn jubayr ibni muطcim waa taabici jaliil ah qaala wuxuu uhi sheekhaasi samictu ibna cumara yaquul ibnu cumar ala waxaan arkay bui lam yakun rasuulu اllah rasuulki ilaahay ma ahayn yadacu kii ka taga marnaba ilaa wuu ka taga haaulaai alkalimaat weerahan soo socda haaulaai alkalimaat kelimooyinkan ama weerahan kuwanee soo socda idaa asbaxa markuu nabigu waabariso iyo wa idaa amsaa markuu galabaystaba weerih waa kuwan iyo ducooyinka allahuma inii asaluka alcaafiya allahuma allah inii anugu asaluka waxaan ku weydiisan alcaafiya caafimaad fayoodudan ku weydiisa fi dunyaa adduunyada iyo walakhirati aakharaba adduunka inaad caafido oon bad qabo oon nabad qabo oon shirki iyo nifaaq iyo xiqdi iyo xanuunba adiga caafisaa ku weydiisanaya iyo walaakhirati aakharaba aakharana cadho ilaaha iyo cadaab iyo ciqaab intu ad caafiso allahuma innii asaluka waxaan kuweysa alcafwa dhaafid ad ii dhaafto dembigayga ii saamxdo ii cafido iyo walcaafiya caafimaad iyo fayoobi fii diini diintayda diintayda inaysan dhaawac gaarin dee munaafanimo iyo khayaano iyo been iyo xan iyo balaayo lagugu tuhmay waa dhaawac diintaadi gaadho wey fii diini iyo wa dunyaaya adduunyadaydi leeashada iyo cudurada iyo dhibko dhan waasna waa xanuun wey iyo wa ahli ahalkayga iyo wa maali maalkaygaba maalkayga iyo ahalkayga iyo naftayda iyo diintayda kulliba ilah waxaan ku weydiisan caafimaad allahuma astur cawraatii ilaahu cawrayda astur ceebahayga allaw astur wa aamin allow nabadgeli rawcaatii cabsidayda waxyaabahan ka cabsanhaya hoofka aan ka qabadho allaw n amni iyo nabadgelya iga sii lannu hadday nabadgelyada u khalkhal galo noloshu u adkaanaysa wa aamin allow nabadgeli weeye rawcaatii meelahan ka buke ee aan ka cabsanayana rawcu waa fascade fasca wey ayib idan ilaahu intaana iga nabadgeli alla xifdi min bayni yadayi xagga hore balaayo xagga hore ka timaada rabbi iga xifdi wa min khalfii xagga dambe gadaal ka timaada wa can yamiinii midig ka timaada wa can shimaalihi xagga bidix ka timaada wamin fawqi kor ka soo degto cala ilaahi khasbi ah ayib ilaahu intaba lixda jahoodba nabigu ilahay buu ka bari ilaahu shar xagga hore hayga keenin oo gadaal hayga keenin oo midig hayga keenin oo bidix hayga keenin oo kor hayga keenin hoos baa bannaan hoos haddii nabigu laga soo fudhada ka war nabi wuxuu ihi acuudu bicalaamatika ilaahu weynankaada waxaan ka maangelayaa min an uqtaala in layla gooyo min taxti hoostayda hoos nabigu waa xidha idan marka waxa weyaan balaayadii hore rooran bay dhaheen soomaalidu tii kaa horeysa rooran ama sii socotay wa ku dhaafta soo noqoni tii dambena waxay dhaheen reeban ayadadiisa ku soo gaadhin hareeraha riixan bay dhaheen tii koran raaran ayadna raaraata weliba na soo degin hoosna waxay dhaheen raraaban ayadna hala kabiso hala saara dhiiqay dhaheen iyo balaayadiisa soo bixi marka ducadan baa laga yaaba inay ka loonjeexeen baa macquul ah ayib wacuudu bicalamatika waacuudu waxaan magangelhayaa bicalamatika calamada weylankaada iyo awoodda ee qurada waxaan ka magangelayaa min an uqtaala in laga kaayo ama layla gooye alikhtiyaal huna huwa alkhasr waa siduu ku fasiray sulaymaan ninka hadda aynu marayno mxuu magaciis jubayr jubayr ibn abi sulaymaan baa ku fasiray ayib sida bayhaqi fi dacawaat iyo cabd ibn xumayd fii musnadi ay ku sheegeen bal culama waxay leeyihiin waa min qowli rasul lah sal slm ikhtiyaalka in lagu fasiro yani khasfiga lagu <clears throat> agga hoosada ilah in dhula goyaan kama magan galay duca fiican wey ku ducaysto xadaana isxaaq bn ibrahim qaala xadaana baqiya ibn waliid can muslim ibn ziyaad eh, fi bacd riwaayaat xadaanii axdana wuxuu leeyahay can muslim una cadaynayaa inuu ka maqlay sheekhiis waliid waa nin riqa laakinahu waa mudlis mudlisasuya axaadiisu baqiya laysa naqiya fakul minha bacd almuxadisiin qudaama marka xoogoga tadliiska laga cararhaya oo weliba taswiyada ah can muslim bn ziyaad mawla majnunata zawja nabiyi sal slam ninka muslim bn ziyaad ah waxaa xoraysay oo gacan u ahaa gabadhaas maymuunaa awji nabiy asaga ninkaa muslima baqiya wax ka wariya waxaa kale wax ka wariya ibn cayaash iyo keyrkii wuxuuna ahaa farasihii cumar bin cabdilcasiiz ninkii maamuli jiray iyo hogaamin jiray buu ahaa marka nin macruuf ibn xibbaanna fii buu ku sheegaa xadiidkii waa lagu mutaabaceeyey macxuul can anas baa lagaga mutaabacaynaya marka wax dhiba ma laha قال سمعت انس بن مالك اذا بقي شيخ شيخ الشيخ التحديث بعض سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر مسلم زياده وحمص حافظ حجر هو مقبول بينهم لكن منك على الاقل تغير وحسن الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منك هذا حين يحل أبري وبريسه اللهم اللهم انا اصبحنا الى الله وتيسن وانه بريي من شدك وحنك مراتجلي ونشهد أن مرق لنا حملة عرشك nushidu aan maragelaynaa xamalata carshika carshigaada ku xambaarsiinahaya malaaigta iyo malaaikataka malaaigta inteeda kale wanushidu xamalata carshika wa wa jamiica khalqika iyo uunkaa dhammaantii adiga rabbi waxaanu ku maragelaynaa oo inta carshiga xambaarsaanu maragelaynaa oo malaaigta irjikaanu maragelaynaa uunko dhan iyo khalqoo dhan aan maragelaynaa anaka adugu anta inaad tahay allah alla inaad tahay waa qaatay weyn wey waa shahaada shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa hu wاlmalaa'ikaةu waululcilmi qaa'ima bilqis laa ilaaha ilaa inuusan jirin baan maragelin ilaa anta waxdaga keliga xaalaatay laa shariika cid kula waalta aysan jirin laka adiga maamulka waxdaniyada cubudiyada jamiica umurka o dhan waxaan kaloo intaa maragelinaynaa ana muxamadan muxamed ninkii la mahadiyo wey isagoo muxamed ah waa la mahadiyo nabigumaadsiy khayr baa lagala kulmay cabduka adoonkaaad inuu yahay wa rasuulka rasuulkaad intaa ninka la yimaada maxaa u yaal ilaa hadduu yidhaahdo actaqa allaahu wuxuu xoreeya rubucahu rubuciisa jidhkaa adiga jidhkaada kala afar meelood baa naarka laga xoreynaya jidhkaada afar meelood marka afar waaxood laga dhigo waax baa naarka laga xoreynaya rubucahu fii dalika alyowm maalinka isaga waman qaalaha ninkii yidhahda maratay laba goor yidhaahda laba goor ninka ku celiya ducadan actaq allahu ilahi wuxuu xoreynaya nifahu min anaar kala badh laba ishlaag inti lagaa dhigaa qad lagaa xoreynaya naarta min annaar waman qaalaha arbaca maraatin afar mar ninkii yidhahda afar goor ku celi actaqahu allahu min annaari fi dalika alyowm maalinka ayaa naar baad xor ka tahay maalinka asaga ah naar baad xor ka tahay hadday naftu kaa baxo jannaata laakiin beri adu hadda baalan naarta iyo balaayada dhexdooda maanta waa lagu xoreey saacadda hadday naftu kaa baxo tii rabbi kugu timaado xalaal ku dhimanaysaa yo wanaag laakiin beri batalasato adigoo dhex duanta baab kala wey ayib ضعيف مرسوخ لكن حديثك هو حسن حديثك هو حسن حافظ بن حجر بaa taxsiiniyey fi kitaabi nataaj اlafkaar mujaladka labaad لمجموع طرقه تrmidi wuxuu leey waa xadiiث غريب ama alxaafid ya almaqdasi fi mukhtaar wuxuu saaray macnadu waxa uu saxiix yeelay mujaladka toddobaad laba boqol iyo soon alimaam ibn alqayim alxaafid zaadka wuxuu leeyahy waa xadiidun xasan mujaladka labaad saddex boqol toddobaatan iyo labo waxaa kaloo taxsiiniyey asheekh ibn baas raxmat ullah calayhi taxqiiqu ku leeyay fi tuxfat alakhyaar weliba sanadka abu daawud buu taxsiiniyey ama nawowi isagu wuxuu leeyahy xadiidku waa jayid fi aladkaar shaahidkuna xadiidku leeyahy xadiidka salmaan cinda tabarani walxaakim wahayrihima waana xadii صaxiix cala aqali taqdiir ama xasan waxaana soo saaray abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i waa soo saareen fi alcamal yowm waleyla ninkaa muslim ah ibnu ziyaad baa dacfi ku jira laakiin dacfigiisa waxaa ka bahaya mutaabacada makxuul baa mutaabacaya can anasin ayaa mutaabacaynaya mutaabacadana waxay ku sugan tahay cinda abi daawuud wاطabaraani fii musnad shaamiyin wاducaa iyo nasaai ibnu sunni fii camal yowm wاleyla iyo bayhaqi fi dacawaat iyo meelo badan ba almuhim xadiidku waa culumadaasa taxsiiniya taxsiinkaasna xoog badan baad moodaa tadciifku wuxuu ku dhisan yahay muslim ibnu ziyaad waana la mutaabaceeyey aaniyan ninka asaga ma kala figa tarjamadiisa waxaa loo badanya inuu yahay xasan xadiis baabu maa yaquulu idaa amsa wuxuu baayay waxaad odhan lahayd markuu waagu kuu baryo waagu markaad galabaysataan raba casarka la gaaro xadaana saciid ibn rabiica alcaamiri waa iqat imaam aqdamu shaykhin wafaasan lilbukhaari baa lahahda waa ninkii culamadu bukhari wax ka wariyey ninka ugu geeri horreeye wey culamadu wax ka wariyey cilmiga ka bartay rag ninka ugu hor dhinta wey ayb ninka la saciid ibn rabiic xadaana shucbat bn xajaaj can yacla bni caطaء alcaamiri iqat imaam qaala samictu camr bn caas ibn caasim ibn sufyaan iq qaala samictu aba hurayrata yaquul qaala abu bakr abu bakr asidiq cabdullah bn cumaan yaa wuxuu leey ya rasuul allah rasuulka ilaahayow callimnii shayan wax ibar shay ibar wa fii bacdi ariwaayaat murnii bishayin aquulu aan ku ducaysoon dhaho idhaahdo idaa asbaxtu markaa waabaristo iyo wa amsaytu aan galabaysto ducaa ibar aan ku ducaysto labada cirgidood waxay u taqaanaan soomaalidu way yaqaaneen soomaalidu ayib labada cirgoodu akhri bay kuleeyihin simaha akhri oo hawlaha ka tegin waa laba cirgidood sax moogta marna cawdati waaga qoraxda iyaa soo baxaysa marna markay sii dhacayso wey galbeed iyo bari laba waa gudanhayaan markay qoraxdu soo baxaysa markay sii dhacayso cirgidood waa xilliga ayib la kala baxaayo wey maalinka habeen kala baxayaan ama isgalayaan qaala wuxuu i nabigu qul waxaa tiradaa allahuma caalima alghaybi wاshahaada faطira الsamaawaati wاlأrض raba kuli shayin wamaliika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta acuudu bika min shari nafsi wmin shari shayطaani wa qulhu idaa asbaxta waidaa amsayta waidaa akhadta madjacaka allahuma allah caalim alhayb yaa caalim alhayb allah waxa maqan ogow yaa maqane haybiyaadkao dhanba ee indhahaada iyo araggaad o dhanba ka qarsoba allah og subxaana wa tacaala iyo wa shahaada waxa muuqday jooga shahaada waa wax markaa taagan ad aragto wey ama khalqigu u arko faaطir الsamaawaati samaawaadka allah abuuray bilaabay ayb faaradu waxa w waxa hayga ad aad bilowda lagaaga horreeyey wax ku hor haddaad ka ikhtiraacto ma lama ohanay faara lama ohanay waa waxa adugu aad bilowday unugto weeye in cid kaaga horreysay aysan jirin faaطir الsamaawaati samaawaadka allah abuuray ee amaamadayo iyo walard arda dhulkaba raba kuli shay shay kasta rabbigiisii ahaayo iyo wa maliikahu boqorkiisii ahaa wax kastoo adduunka ku nool nin iswaala iyo nin isqaada iyo nin gaaloobay iyo ninaan gaaloobinba ilaahay baa rabbigiisa subxaana wa tacaala haddii wax awoodo nin kasta naftiisa mowdkaa ka celiyo ninki wax awoodo wax ismoodahayaay mar baa loo imane markaa bal nafta celiyo waa ama boqor baan haydhe ama adduunkaan maamulaadhe ama subar baawer baan haydhe adag kuu taalla ayib marka lagu soo kaco waxa meel kastoo luugeya ama koomo ama sanka wax lagaga qabto wax la galaya lama jiro ama halagu bambeeyo lagu afuufo wax soconaya lama arko laa yastairuna saacata walaa yastaqdimuun idan addoommadu makhluuqaadkao dhanba kulligood waa addoomma yihiin ima ikhtiyaaran wa imaa qahran wa ijbaaran addoon rabbi baa tahay ama adigu diid ama ha diide haddaad rocogaato inaad addoon rabbi tahay ood caabuddo ikhtiyaar wuxuu rabbi kula doonahaya baad la timid addoonkiisi baa tahay qaharan wakhtiyaran laakiin haddaad tiraa anuu rabbi ma ictiraafsanin addoonna ma waad ku qasban tahay waad baahan waxaad cuntaad u baahan tahay maad ka celisa haddaad cunta kaadi baa ku qaban masquul baad ka hordi waad mataqi waxbaad iska tirtiri naftaa ku hays waa daali waa rafaadi maba noolaan kartidba dadka bashar la'aantii hadhowna waa laguu soo kaco nafta lagaa qaadi intaad intaasoo xaray isku xirxirto oo intaasoo baleen diyaariso iyo istiraatiijiyo intaasoo dhaqaalo yaan waxaa doonaysa ku suurtagelayn malaayiin baad bixin inaad waxaa doonaysa samayso mana samayn kartid maxaa kuu diidey awoodda ku hortaagan maxay ta wax kastaad samaysay awoodda ku hortaagan waxaa weeye waa awood rabbi subxaanahu wa tacala adoo ama diid amaa diidin reer yurub reer galbeed waxay dheen labaatan sano kadib waxaan ka dhigaynaa africo dhan kristan baan ka dhigayna kun sagaal boqol sideetan iyo kogi warkaa qoreen kun sagaal boqol sideetan iyo kogi bay qoreen maraakistooda santarooda abxaastoo dhan baa qoray risaadka ay ku sameeyaan abxaadka faatikaankuna waa fermeeyey ayb makii hadda dhintay baa markaa xukumay ma aqaan isku ugu horrey garan maayo idinka hawlaa ku fiican almuhim meeqaa laga joogaa siddeetan iyo kow labaatan iyo waxaa laga joogaa toddoba sano ama lix sano bal islaamku uu sii intishaara meeluusan gaahin buu gaadhay hadda waagaha meelaan islaam laga aqoonin ayuu gaadhay qaraxii weynaa hadda maraykan ka dhacay ilaba sebtembarka u maraykan dhexaysa keliya laba boqol iyo konton kun oo ruuxoo ku islaamtay ayagaana qoray waa laba boqol iyo konton kun oo ruux weligood islaam aan maqal waxaan dhacay muxuu yahay waxaa la yidhi niman islaam yaa sameeyey maxay yihin islaamku akhriya leh buugtoodii say u akhriyan waa islaameen leannoo dadkan gaalada ah ee kiristanka ama masiixiyiinta loo yaqaan ama nasaarada ama yuhuudda ah miidiyahan baa haysta iclaamkaa haysta dad maskax badan ma aha dadkiina miyiga iskaga soo koree wax kasta fahmaye wixii la sheego been weeye iska dhaqaaqi dadku ma aha jaraa'idkaa soo baxay waxaan jaraa'idkan hadda ad qarsataan aruta soo baxay nation oo kale ayaa xukuma jaraa'idkaas soo qaado uu akhriy wixii ku qoraa wuu aamini meeshan dhaloonagu fiirin waxaa laga sheegana waa aamini bas intaasu ku socdaa idaacaddu aroorta dhegeysan beri qoraxdu way kulushahay way qabowda dharkeedabu xidhan bas wuu bixi roobba adii doona jaakadkiisi buu qaadan uu baxaaya beri qorax baa jirta fanaanad jilicsan buu qaadan meeshaasa laga xukumaa dhaladaasi waxaa laga xukumaa iyo jaraa'idka aroorta qaaba maca salaama dadkeena iska socdo waxaan tuuri ma jiri waa jiraa fahmaya dadkaa maa idan weligoodba maysan maqal wax le islaam looma sheeginba haddii loo sheegana waa loo shegi wax cuno balaayo oo dhiigdaadayso dadka laqo oo meel radda ku hayo maraykanku hortaagan yahay iyo reer ay meel ku hayaan xabsi ku jira haddii lasoo daayo adunka dhan rogahay waxay dhaheen maxay nebigu intaasu guri u dumiyeen sababkii bay raadiyeen waa niman la dulmiyey bariga eh, eh, dhaxal loogu tegey afrika loogu tegey caraba waa la baabiiyey dadkooda waa la dulmiyaa idan waa dad dagaalamahayo o isdifaacahayo xoog lagu hayso waxay dheh maxaa naga garan annaga bad weyn baa noo dhexaysa nimanka ma faraha laga qad maa laga doonaya meeshood ha joogeen dadkooda faraha laga qaado waad waalantihiin nimankiina wax maamul hayo daaya dadka faraha ka qaado laba boqol iyo konton kun baa ku islaantay ingiriisa saddex boqoloo kun baa kaga islaantay yurub inteeda kale boqol iyo konton kun baa lagu qeesay iyagaa qoray maa waxba qorteen dad malyan ka badan baa ku islaamay innaga muslimiin dhibban haynoo geysto baaba badan haka soo baxo dad baan halla qabto halla xixo nacfina waa lahaa dhibna waa lahaa ayib waxaan oga jeedaa waxay iyagu diyaariyeen in dadka muslimiinta loo bedo la gaalo la kiristaameeyo diinta laga saaro ee intaasoo malyan lagu bixinayay islaamka wuu sii socdaa awood marka waxaa jirta wa kasta ismood sanka taag awood wax kastood samaysaba kaa hor imanaysaa jirta waan wax ku ogolayn maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun wey adu marka ama diid ama hadiid marka isxurmee addoon baa tahay hasku ciyaarayaan waxaa tahay ogow cali baa wiil yaroo xoogu xaragonaya ka hor yimid baa kaasuu i salaamu calaykum kaasuu alaykum sl cali may taqaanaaba waanku aqaanaa buui qurunna waa laga abuuray qurunna haddaad xambaarsan tahay buui qurunna waad noqon doontaa bimacnaa yani mini baa laga abuuray mini urasoo laska dhaqi oo la dooda musqusha alla aadi marada ka dhaqi oo bannaanka oo la soo bixi karin baa laga abuuray haddana intaasoo kiilo ama kaadi ah ama dhiiga ama dhacaana ama qashin ama saxaraa kaa buuxda waad miinaysantahay baadaad miinaysantah waad riman tahay sidaaduba hadhow haddaad baktidana meydka meydka qaadaal udh waa lagu fogeyn dixir baa ku cun waad dhammaanba laf noqon marka maxaatan ka taagaybu iska dhaqaaqi wiilku u yaabay xor odaygu adoo xanuunsan iskaga dhaqaaq waan ku aqaanaa inay hebel hebel baa tahay oo wiilka la yaqaanaa tahay oo inay libaxsan taabtaa tahay howlahaasu doonahay marka warra soconhay maaha marka ninkasta wuxuusan dhaafayni usan nafta iskaga qaadayna rabbi subxaana wa tacaala hala aqoonsado halla caabudo wamaliika boqorkiisii boqorkiisiiyo ashhadu waxaan qira laa ilaaha ilaah inuusan jirin ilaa anta adiga mooyee taye acuudu bika adiga waxaan kaa maangelaya min shari nafsii naftayda sharkeeda shar bay leedahay naftaada shar iyo cadho iyo balaayo iyo bakti weeye meel socota haddaadan idbinin oo shareecadaada ku riix wa min shari shaydaani shaydaanka sharkiisaan kaa maangeli iyo wa shirki gaalnimadiisa israad buu kugu xoyo dadka iskus buu ku dhigo xogow salaada qurxi sheekh baa ku fiirinaye si fiican u sujuuda u rukuuc maxaa yeele waa lagu dhegaysanhayaay waa lagu arkaay codka qurxi maxaa yeele bannaanka lagaa dhegaysan wuu ku afay cujbi iyo riyaa iyo balaayo ku gelinaya istusku iyo sumcadu iyo ha lagaa sheegaduna haba yaraatee camalkii way burinaysaa wa in daqa waxaa riyaaga loo yaqaano aqalu shayin minhu yubdi lacmaal camalkii waa burinaya marka aad ku jirtay eed qabanaysa maa acmaashu dhan dhan buu maaha camalkii riyuu uu galay salaad ha noqoto jihaad ha noqdo sadaqa iyo waxbixin ha noqoto amar iyo khayrsheeg ha noqoto waa baabi'inaya ixbaad buu ku samaynaya marka waa in laska ilaaliya wa shirkihi iyo shirkigiisa bacdu nas waxay qorhayaan iyo wa sharakihi min shari shayطaani wa sharakihi sharaguna waa jamcu shiraak waana xarkaha dabinaha uu shayطaanku daadinayo dabinada uu daadinaya dadka uu ku dhumiyo saa yeelo iska fiican tahay laa ba'sa kan ka bax intaasoo waduu kuu furi iyo dabinno iyo xarkuu kuu daadin kugu xeeyo marka malayga la dabanhaya ama ogaadha la dabahaya xarka looma daadiyo shaba shaba buu kuu daadan kugu waarsado dukeri waa islaamka kugu soo diri nin caabado wanaagsan baato ilaah yaqaana mid buu kugu aafeeyey kudaba dhiganba ayib ama fiicnaa tolkaabuu kugu soo diri xudhigi maxaraggaa kaa reebo intaoo dhallinyaraaba cisadan samaynaysa tolkaa maxaa kaa reeba dio balxogu maanta yar taraarax biri ilahay farha lalla waa toobadkeen ku qaribhaya intaasoo wadduu kaasoo geli markuu kaa samro inaad tahay nin khayr badanoo ku geli waayo wuxuu kuu geli cibaadada laftirkeeda cibaadada waa yartaa cibaadada badi caawo dhan soo jid bu kudhihi caawo dhan in la soo jeedoon la seexanin waa mukhaalafa bidca wey inaad gasho rabatanaacdo ayadiiba kuu dhexgela marka dambe wuxuu ku dhihi niyo qur-aankaad akhrinaysa maalinkas maxaa akhridaa saddex beri mar damaysaa waa yartahay maalin kasta khatim mukhaalafa lisunna wey u fiirso hadda waa mukhaalafa lisunna inaad maalin kasta qur-aanka khatim tahay waxay khilaafsantah dariiqi nebi maxamed iyo saxaabada u jidayay saddex beri ka badan nabi wuxuu ninka quraan ku dhamiy ma fahmin quraanka iyo qaabkii loo soo deji midna muuse fahmi toban toban juz u akhri saddex beri mar dhammee war la garta wey toddobadiiba mar dhammee war la garta wey tobanka beri mar khatim war la garta wey dhuux qur-aanka ha dareerina ha daloololimin inaad muhimaddu aayadda intaad bilowda dhammaanka istaagta ma ah oo kuba waraaq rugto idan hadduu xaggii sharka kugu keri waayo cibaadad kuu dhexgeli kadibna waad wadi waad wadi waa taraanix intiibuu kugu keri waayo sunada ku gaabsatay marka dambe wuxuu ku dhihi niyahow maanta wax kaa fiican ma jiro cujbu gelin sunada nabi maxamed u dabaqaysaa xarfan bixarfin waad u dabaqaysaa qur-aanka waxaad ku dhammaysaa saddex beri sarwaalku waa kuu gaaban yahay rumay gaaban baad wadataa safka hore lugaha si fiicamad u istaagtaa si alaantaidan wax kaa fiican ma jiro cujbiga kugema ka dambe bidcada hata hadduu kugu kari waayo wuxuu ku dhehny ninkaa fiican ma jira waxaan o dhan ma arkaysaa dad hadda soo rucleey wey salaad barab ah meeqaad aad ahayd nin salafoo diinta ku dhagan adugu maxay yihiin waxan dadkii baad quursan isla weynan baa kugeli sankaa taagi idan badalad acmaalka haddana eber marka waa balaayi xarkuhu daadinaya dabinadu qoolaya nin ilaahay uun doortay baa ka badbaadi kara marka isilaali cibaadadu kuu dhexgeli midhaheedu kuu dhexgeli waxbuu iskaamoodsiin waa isla weynaan intuu marka ku babaynaya marka waa nin usoo qayilahayey kumanaanna sano dadka si loo dhumiyey maalinku aabbahay u dhaartay ilaa yowmin haada waa nin hawshan soo dejinaya wey marka waa in laska hawsha aad iyo aad ilahay looga magangalo ilahayga abuuray marka sharkiisa gacanta ku hayay awoodda lahaa baa laga magangelaya marka ama waa dheh ama waa dheh haddata waa maxay noqotay dabanihiisa iyo shirqooladiisa nabig wuxuu ihi qulhu waxaad tidhahdaa ducada ayadaa abubakrow dheh idaa asbaxta wa idaa amsayta markaad waa bariisataiyo markay qoraxda kuu dhacaysaba dheh wa idaa akhadta madjacaka markaad seexanaysana dheh baa laydhi markaa intaad firaashka tagto seexanaysana ka sii daa allahuma caalim alhaybi washahaada faatira asamaawaati walardi rabba kuli shay wamalikahu ashhadu an laa ila ducadaa ka sii daa idan waa ilaha isku dhiibta ilaha maangashay waa fiican baa kuu beriya insha allahu tacaala ayb xadaثna msdd ibn msrhd qaala xadaثna hushaym marxaba bacdu nusq baa qoraya lakin tan iskaga gaabso waa isku mid shay kasta wuxuu ku jiraa gacmahaada waa isku mid raba kuli shayin haddaad tirada kuli shayin bikafayka waa isku macno keli aniga sinaas yaa xoog badan sheekhu wuu tilmaamaya hoosuu ku tilmaamaya hakada fi اlaslayn fi hada الriwaaya kulu shayin bikafayka shay kasta labada gacmood buu ku jiraa ayib labada sacab buu ku jiraa xadaثna msdd marxaba sheekhu wuu tilmaamaya lakin intaa hore iska adkayso xadaثna msdd ibn msrhd qaala xadaثna hushaym ibn bashiir can yacla bn caطاء alcaamiri can camr waa sanadka haddaynu marayna wey yacla laga bilaabay inta ka dambayso waa sanadka haddaynu marayna camr bn caasim ibn sufyaan can abi hurayrata milahu xadiidkii oo kale u wariyey wa qaala wuxuuna ku daray raba kuli shayin wamaliikahu wa qaala wuxuu yidhi min shari shayaani wa wuxuu rabaa ariiqaa hore yaa oo lafdiga horaa saxan lafdiga meesha ku jira ee ah kullu shayin bakafayku ka saaraya bukhaari meesha wuxuu leeyahay labadaa ariiqii hore israacay baa fiican oo ah ariiqu hushaym ibashir iyo ariiqu shucbata can yacla bn cataa ile hushaym ibashiir iyo shucba waxay ka qadanhayaan yacla labaduba waxay sheegeen raba kuli shayin wa malikahu bay sheegeen wa min shari shayطaani wa shirkihina way yidhahdeen ayib xadaثna khaطاab ibn cuثmaan الطائي الفوزي وثقة عابد أبو عمر الحمسي حدثنا إسماعيل بن عياش ثقة إمام طيب ولما خاتم حديثه عن عن الشاميين وحديث حق بنوي عن محمد بن زياد الألهاني الحمسي ثقة إمام عن أبي راشد الحبراني من كبار التابعين أتيت عبد الله بن عمرو فقلت له عبد الله بن عمرو بن إمضو وحان كؤري حدثنا نوشك بما سمعت وحد كما قشي min rasuuli اlahi sal اla alay slam waa war culus wey ninkaa weynu culummaada u timaado tidhahdo adeerow wixii rabbi ku bara wax iiga sheeg war culus wey idan marka taabicigan saxaabigu u yimid markaasu wuxuu ku yidhi wixii aad nabiga ka maqashay noo faa'iidey khayr allah ku siiyey faalqaa ilaya wuxuu ii tuuro ii dhiibay buu ihi saxiifatan waraaq buu saxaabigu idhiib waraaq buu ii dhiibay wuxuu ugu qoraa ilaa cabdullahi bn camr bn caas qoraabuu ahaa axaadiis nabi maxamed uu qoran jiray marka axaadiisa qortay axaadiis ka miduu ii dhiibay buu faqaala cabdullahi wuxuu ihi haada maa kataba lii annabiyu sal l slam waraaqdan aan kuu dhiibay waa axaadiisa nabi maxamed ii qoray qaybo ka mid aho akhriso waxbaa taqaanaa nabigu asagu wax ma qori jir lakin waa ii amray wey qoruu ii yidhi wuu ii fasaxay ama asagaa qortay saxaabigu ama cid kale u qortay laakiin biamrin min الnabiy sal slam hada ma kataba lii annabiyu nabigu wuxuu ii qoray wey sal slam fanadartu waan fiiriyey fiiha fi الصaxiifati baan eegay faida fiiha waraaqi waxaa ku yaal waraaqi waa tana ina aba bakrin asidiiq abaa bakrki sidiiqa runsheega badnaa shareecadan rumeeyey radi alahu tacaala canhu sa'ala nabiy nabigu weydiiyey muxuu weydiiyey qaala wuxuu hi abubakr ya rasuul allah rasuulka ilaahayow callimnii bar maa aquulu waxaan ku ducayson idhaahdo idaa asbaxtu waa idaa amsaytu <coughs> waa waxaa weeyaan ducda haddaynu soo maray qaybo ka mida wey markaan waagu ii baryo iyo markaan galabaysto waxaan ku ducaysa faqaala ya abaa bakrin abaa bakarow qul waxaa tihi allahuma faatir asamaawaati allihii samaawaadka abuurayo iyo waalardi dhulka allaha abuurayo caalima alghaybi waxa maqan allaha ogow ka warqabow iyo washahaada shayga joogee maxsuuska aba ah allaha ka warqabo ogow rabba kulli shay shay kasta rabbigiisii ahaayo iyo wamalikow boqorkiisii ahaayo acuudu bika wax kaa maangelaya waa hordhac wanaagsan wey ahanaa cala allah subxaana wa tacaala bisifaatihi inaad ku ammaanto ilaahay sifaadku leeyahay awooddiisa iyo qudradiisa ku ammaanto waa hordhac wanaagsanoo keenayaa ducadii laga aqbalo yani arrinta waa in xoog lagu hormariyo arartu wey acuudu bika waxaa kaa maangelayaa min shari naftiga sharkeeda iyo wa min shari shayaani shayaanka sharkiisa iyo wa shirkihi ama wa sharikihi iyo wa sharakii iyo dabanadiisa ama maxaan ku dhahay xarkihiisa wa an aqtarifa inaan u soo jiidaan kaa maangelayaa calaa nafsi nafteyda suu'an dembi waman yaqtarif wey iqtiraafku waa inaad shayga kasbatood ku dhacdo aad u samayso wey waan aqtarifa ama waan arifa aniga aqtarifa aqrifa ii qoran waa isku macno wey inaan sameeyo oon u soo jiido calaa nafsii naftayda soo an xumaan ilah waxaa kaloon kaa maangalay naftayda inaan anugu kharibo oon dembi u soo jiido oo waxaanan samayn karin aan u soo jiido aw ama ajurahu aan u jiido oon dembigii geliyo ilaa muslim muslim ruux muslim ah inaa anigu naftay dambi usoo jiido ama aan muslimiin dambaajiy yaa inaan kaamaangelaya mut hadaad noqoto daalli mudila mushkile moog tahay adugu naftaada aad noqoto nin daallia ah oo dhumay oo habaabay oo shareecadii gara maray haddana ummadda dhuminhaya waa musiibo labaad leanno dembigoodaba hadhow qeybaad qaadaysaa mushkilo weye dembigoo dambi leeg baa lagu saarahaya eh. idan duca wanaagsan ilahay baad ka maangashay naftaadii shaydaan dhibkiisaad ka maangashay inaad naftaada dembi usoo jiidaad ka maangashay inaad muslimiinta aafaysad ilahay ka maangashay baabu maa yaquulu idaa awaa ilaa firaashihi wuxuu baab yahay ruux wuxuu ku ducaysan lahaa markuu tago gogashiisa iyo meeshuu seexanay xadaanaa qabiisata bnu cuqba wa abu nucaymin alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa sufyaan athawri can cabdilmalik ibni cumayr ataabici aljaliil can rabciyi bni xiraashin iqat imaam can xudayfata bni yamaan qaal kaana nabiy nabigu ilahi wuxuu ahaa idaa araada an yanaam markuu doono ama damco inuu seexdo fi aiix waxaa ku sugan idaa awaa ilaa firaashihi waa isku mid un markuu nabigu gubashiisa tago ama uu damco inuu seexdo wuxuu odhan jiray qaala bismika allaahuma amuutu wa axya bismika magacaada in allaahumma allah amuutu ku dhiman wa axya kuwa noolanaya adiga magacaada xifdigaada awooddaada cilmigaada qudradaada iraadadaada ilaahu adaan kugu noolahay wey haddaan dhimanna adaan kugu dhimo wey maca salaama adoon isdimay baan anigu meel kale uma socdo waida stayqada markuu nabigu baraaruga min manaami hurdadiisana qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaana allah waxaa mahad iska leh na nooleeyey bacda maa amaatana intuu na dilay kadib ila waa dhimatay maogtahay dhimasho wey markaad seexata waad baxday saacaddaa mukalaf ma tigid ruuxa intaad ku gelmagelmaysata aad disho ood hurda ku disho kow ilmaad buuratay magkiisunbaa lagaa qaada laguu qisaasi maayo waxaa xilligaa iyadaa mukalaf ma tihin ilaa bacdu shaaficiya mutaakhiriin ay dhaheen ninka jiifaayey gabadhiisa waa la meherin karaa mar haddaad jiifto odaygoo jiif oo khoorin haya gabadhiisa agtiisaa lagu meherin bay dhaheen laba makhrate baa la soo kaxaysan aydna waxaa la odhan naa sheekhan duubka weyn xaakim ka dhigo talada u dhiibo haye sheekh hebel baa iga mas-uula wadaadka ku meherinaya duqodhamuku soo kaco iyo loo dhiibahaya suuriya hoosta laga gelinhayaa iyo xugusha shafaa maca war waa maxay gabadhi baan ma helina soo gabadhan ma hayn waa jiiftay eh, maxaa rufica alqalamu can alaad <laughs> almuhim wax jira maha waxaa <laughs> waxaa iskaga khaldamay wadaadaha qalamka lagaa rafciyey iyo qalamkaana rafcinin baa iskaga khaldamay bimacnaa qalam almu'aakhada wey xilkii iyo mas-uuliyaddii waa ku saaran tahay iyo waajibaadki waa ku saaran yihiin laakiin xilligaad jifto wixii dembi aad gasha dhibad geysata laguma haysta w qalamulmu'aakhada iyo ismiga baa lagaa rafciyey ee ma aha xilkii iyo takliifkii iyo mas-uuliyaddan baa kaa dhacay maaha ayib wixii baa markaas kaga qasmay ninku waa mas-uul asagoo jiifa mas-uul buu yahay laakiin xilligaa uu jif wuxuu dhib u geysta ama dafeeta a loo qabsanaynin wixii aan min baab aan ahayn adu waxaan oga jeednaa mar haddaad seexato waa dhimasho annawmu akhulmowt nabiga waa lgu nabi maxamedow ahlujannuhu ma seexan doonaan jannada xoogo jeefsi ma jiraa nabig wuxuu hi maya janna lama seexdo aakharo hurdo ma jirto maxaa yeelay lianna annawma akhulmowt hurdadu waa geeri walaaheed geeri walaalkeed wey maxaa loo seexdaa seexashada waxaa keena daalka dadkaa daasho maslaxda ka daasho lafuu daalaan oo cadalaadku iyo murquhu ku daalaan oo ay faylashu ku ga'aan oo ay boqonnada ku xanuunaan baa la istuuraa markaas xoolow soo miirsanoo yar nasani meeshaa daalkama jiro idan had iyo koor nashaad baa tahay boqol iyo boqolkiiba boqol ku taagadahay marka looma baahna way hurta xilliga ayada aaniyan geeri baa ka agdhow hurdada ruuxu hadduu seexdo waa ruux dhintay buu lamid yahay idan meeshaa lagama ogolo wax la geeri ka socon mayso ahlunaarkuna dhiman mahayaan ahlujanana dhiman maaya nin kasta meeshiisu fadhixaya inta rabbi ka soo saari doona mooye idan marka waxaa weyaan bacdamaa amaatan intuu rabbina dilay wa ilayhi ila allah annushuuru laa ilaa hayri soo bixiduna allah iska leh idan nabigu wuxuu isku shabahayaa seexashadii hore waxay la mid tahay adoo dhintay oo naftu kaa baxdo qabri lagu geliyey soo toosida aad soo toostay baraarugtay soo kacdayna waxay la mid tahay adoo qabriga lagaa soo saro bacdi ilaa ilallahi subxaana wa tacaala idan waa inaad fahanto marka isku egtahay ilaahay hadda ku seexiyey ee haddana ku soo kiciyey wuxuu awood u leeyahay hadhow nafta kaa qado saaxato qabri lagu geliyo haddana lagu soo bixiyo xilliga loogu talagalay shay kastoo aakhara ka jira haaliban miaal u dhow ama ku fahansiinba addunyada laga helaa nin caalim oo eh, muslimqirawani ayaa waxaa lagu yidhi nin qays ah wuxuu ku yidhi waxaa nabigiinu wuxuu sheegay jannada in wax la cuni walcabi oo xataa ninkii adduunka aan ku dhahay ilaah an adduunka carur baan rabaa waa la siinaya neefa kiciyo dhiiso oo diya lagu sheego sakarada taqaanaa oo wax dhowr sac ba karin kuwa waxaa lagu siin baa leeyay garbaabada baalidu waa doonaysa diyaaradii hadday doonaan nabi wuxuu ihi been waxaad ka heli markaad ku muddo markaaba bixi taa dhali oad goosan shimbiraha laga celiye baabiyo hala wareejiye hala waraabiye motoor ah, hala nafaqeeye naftaaba kaa baxdayba dhimatay adduunka aakhare waad hayn isla saacadda kaadaba hadhi maysa dhilidu ku daba qarar way dhali waad goosan idan waxaa lagu yidhi nab sal slam maxaan qisadan ku keenay waan ka baxa qadkii saxaabi eh, nin caalima qeerqeer qeera waana waxaa lagu yidhi nabigeena intaasuu sheegay intaasoo nicmada lagu cunaayo ruuxu cunayna waxay dhahan wuu kaaja ama taxaram wuxuu yidhi anuu kaa yeeli maayo diin diin iyo waxay waxay kaa yeeli maayo miitaal adduunka isin ruuxa cunahay oo cabbahaya xaggana aan saxaaronayn kaa jeelin keen laba mid oo weye inaad xagga dambe wax ka sii daysaan ama aad mataqdaan waxbaan cunaynaa waxbaan cabaynaa wa fiiha maa tajtahi اlanfus waxna socon maayo socon maysa ninkan marka masiixiga dhakhtar buu ahaa ninka nasraaniga boobka ranka muslimka su-aasha weydiinaya dhakhtar buu ah yaqaana eh, cilmi abi aad u yaqaana wuxuu ku yihi sheekhii waxaan ku weydiiyey ilmaha caloosha ku jira wuxuu bilaabaa inuu nafaqada qaato oo hooyadii dhacaankeeda u qaato weliba dhiiggii hooyadii u isticmaalo khaasatan dhiiggii xaydkaha ah ee socon jira inuu isticmaalo wuxuu markuu nafta lagu afuufo afar bilood gara wuu bilaabaa afar bilood ku dhashaa sagaal bilood shantaa bilood ilmuhu wuxuu cunay xaggee biyey badhaa maxaadkiisa xaggee ka baxaadkiisa kaadiisa wuxuu wallaahi hawshaas waa macquul ah, indhuhu wadaadkii taagay wuxuu i waa arrin jirta wey weliba wuxuu cuno buu ka cunta badan caruurta markay caruurta ku jiraan maba jiraanba dhiiggeeda iyo nafaqadeeda xuduntu ka qaataa waxuu i wax ku istaagaya ma jiraan meeluu galaa ma naqana meeluu ka baxo xaar ma aragno kaadin ma aragno hooyada inteeda weliba cunto fiican ma cuno karta in yar jidiinko dhan baa waxba ma isticmaasho wa maca daalika asagu u daldalaabuu dhiig intaa socon jiro dhan buu daldalaa in kalena waa qaataa wax saxaaray wax kaada midna kama timaado xayawaan kale wuxuu sheegay wadaadku hadda ma xusuuste uu yidhi waxban waa cunaa mana saxaro mana kaajo buu sheegay e, sheekhaas maalikiga almuhim waxaan uga jeedaa shay kastoo caalam ka jiraay ilaahi subxaanahu watacaala adduunka wuxuu keenay haaliban shay taqriib soo dhoweeye lagu fahmo yuu adduunka keenay ayb aynu ka socon xadaanaa idan marka hurdadu seexashada iyo soo kiciddu waxay soo dhoweynayaan fahamka soo dhaweeyan albacث والnushuur ayib xadaثna سulayman بن xrb الأsdي qال xadaثna xmاad بن زayd عن ثاbت بن أسلم الbunاni عن أنس بن maliki qاal kana النبي إida awى ilى firaaشhi nabi maxamed wuxuu aha markuu u dheelmay ugashiisa qaala kii yidhaahda alxamdu lilahi اladii aطcamana ilahay waxaa maadka leh na qoodiyey raashin la siiyey xaafadda tegi xog raashina lagu siin koob shaha lagu keeni biya lagu keeni ilahay baa ku siy subxana wa tacaala wax kariba dadku idinka war wax kariyaba ama diyaar hadii la waayaba lacag baan haystaa lacagtaba haddii lagaa yeelibaa ka war oo wax hoteeloo furan ba la waayo biyaba haddii la waayo maxaa wax lagu karin waxaa nicmeen rabbi igu socota iyo awood rabbi subxana wa tacaala waxay lacagtaadu qaban karta maanta lama arko ayib amni aad ku cunta baa dadku idinka war oo laga qaxa meeshaba xabad bilaabato ayagoo talaad ka cararin nafta allahuma nafsi baa la istaagi lafaada la baxdo ku carariya carruurtaada ayb alxamdulilahi aladii acamana waana allahna waraabiye baa mahad ka leh wa kafaana nagu filaaday wa aawaana na dumay na dumay na soo hoyiyo hoyaadna keenay meel hooyaad meead ku nasato gurigaadi ilahay ku kari subxana watacaala kam minman kan badanaa minman duul laa kaafiya lahu ama laa kaafi lahu cid ku filaata aan lahayn in bannaan ka daadsan baa badan in meelay degaan labaa badan in iska wareegi baa badan inaan gacan lahayn baa badan ilaahay kuu nicmay intaa ku siiye ee guri ku geeye ee raashiinku siiye ee ku waraabshay biyo ku siiye mahadaskale ay laa kaafila laa raaxima la walaa caatifa calayh wey walaa mu'wila wax dumana aan lahayn soo dhoweeya hoyaad siiya hoy iyo guri siiya midna aan lahayn iyo waddan midnaba ilahaygaas subxana wa tacala mahadkale saasuu nabig ohan jire salawatullah slam alayh qaala xadaana abu nucaym yaxya bna muusa baa iyu qaraniga xadaana abu nucaym wyaxya bna muusa wey saasaa fiican la isku cadfilaya hmm? aayana waa iga hadlay xadana abu nucaym yaxya bna muusa bay ugu fasiray inuu abu nucaym yaxya isku mid yihin bu ka dhigay xadaana abu nucaym baa u warramay alfadlkayn baa noo warramay iyo wa yaxya bna muusa albalkhi asna waa sheekh xaafida waa isaguna qaala xadaanaa shabaabata ibnu sawaar hmm? qaala miya sax bay noqonaysaa marka addi la isku cadfo qaala labada sheek waxay yidhahdeen xadaana shabaaba ibn suwaar almadaini iqat xaafid qaala xadaanii muhiira bn muslim abu salamata asaraaj waa nin saduuqa asagu can abi zubayr muslim ibn tadrus muxamed muslim tadrus almaki can jaabirin qaala kana rasuul allah u fiirso nabi maxamed sal l slam awoodda cibaadaha rabbisiisa subxaana wa tacala u rasuul lahi laa yanaamu nabi maxamed ma seexan jirin xataa yaqra ilaa uu akhriyo alif tanziil aljuriso markuu intaasuu adkaaro soo akriyo oo inta lasoo mar nabigu uu soo akriyo oo mucaawidaadku soo akriyo yo haddana wuxuu bilaabi jiray tanziil asajda annaguna maalinka jimcada intuu imaam ku tukanhayo ee daba taaganaana ma inta saa fajirka lagu tukanhayo dherarkana la yaab nabi maxamed isagoo firaash saaro inuu saxdoon akrinaya ma intaas eh, maya watabaaraka aladii biyadi lmulk tabaarak iyo aljuris iyo inta kale manaamida raacayso dhan buu nabigu israacinaya kadib buu seexanaya bal waxaa isra akhriyi jiray markuu seexanay suuratu subxaan buu dhammayn jiray isra buu akhriyi jiray mararka qaarkood markuu seexanayo subxaan oo dhan suuradaha ku dhow soo ilaag waa juz wax yar afar waraqo weydan taan maayo mise waa saddex bay xisib dhammaystiran soo ma warra ma xisib inay ka badan taan u malin adugu ah. waa juz niski juz niskii wey waa juz niskii wey haddaysan ka badnayn weliba ah, idan marka israana mar bu akhrin jiray markana wuxuu akhrin jiray suuratu zumar suuratu zumar buu akhrin jiray suuradda kaafir ka koraysa ayib idan marka waa baabkaasa loo baahan yahay meel kastoo taaganta inaad cibaadaysata la rabaa adkaar iyo ilaahay waxbuu kuu sakiray qaala abu zubayr wuxuu yihi fahumaa labadaas suuradood oo tabaarag iyo aliflaami min tanziila sajda ah yafdulaani ama tafdulaani idan marka tafdiilku waa tafdiil nisbi oo fii xaalatin mucayana wa fii zamaanin mucayan wa fii makaanin mucayan wa fii waqt mucayan tusaale gaaban qur-aanka iyo saliga nabi maxamed waxaa fadli badan qur-aankaa fadli badan mulaqan laakiin maalin jumca marka la maraya saliga inaad dasashaa ka fadli badan qur-anka ad akrido qeyd baa jira qeyd ayaa jira salaaddu way fadli badan tahay waa khayru mawduucin fi dunya laakiin xilli aan la ogolayn baa jira xilli kale fadli badan tahay baa jira salaadda fii awali leyl iyo fii akhiri leyl kay fadli badan ee sunada fii akhiri leyl waa xilli mucayan idan marka shay xilli fadli badan ama wakti fadli badan ama goob ku fadli badan baa jira idaa marka la seexanayo quraan la ariy waxa uu fadli badan weeye marka la seexanayaan ku qaydayna quraan la akriyo waxa uu fadli badan labada suuradood iyo wuxuu nabigu u jilay salawatu waslamu calayh ayib laakiin marka bannaanka la joogo faatixa u fadli badan oo aayad kursi baa u fadli badan oo baqara adduunka u haysata markaad bannaanka taagan tahay wey jumcaha haddii la joogo maalin jumca baqara waxaa ka fadli badan in la akhriyo suuratukafi idan marka waa inaad fahanto yani tafdiilka mutlaqa ah iyo tafdiil aasaguna macnahan abu zuhri uu sheegay taawuus ibnu kaysaan bisanadin fiihi leyt ibn abi sulaym cinda tirmidi mukhtasaran waman qara'ahu ninka akhriya labadaasoo kutiba le waxaa loo qorayaa bihidabi suuratayn sabcuuna xasana waman kataba waman qara'ahuma labadaasoo ninka akhriya tanziil iyo eh, aflaamin tanziil iyo waxaan ujeeda tabaarak cinda annowm kutiba waxaa loo qoray lahu ninkii bihima bisuuratayn wa biqiraa'atihima sabcuuna xasana toddobaatan xasano warufica bihi maa lah waxaa lagugu koraada oo kor lagu aadhayaa abcuuna da boos taallay korba lagu qaadi meel waxaad maraysay marka dadka loo fiiriyo dabaa labaad baad ku jirtay dabaqada labaad baad ahayd waxaa lagu geenayaa midda sideetanaad lagu dalacsiin baa jira waliyaada bini aadamku waa yaqaanaa nin baa la dhihi waa maxay waa laba xidigle xidig saddexaad waa lagu darahaya waa la balacsiyey wuxuu iska aha mid saajino meelahan saddex alifla ama laba alifla tuula joog waa la dalsin gobolba loo dalacsiinaya idan waad fahmi kartaa booska aad tahay mayd ilaahay subxaana wa tacala uu kaa dalacsinaya korba lagu qaadahaya <clears throat> waxuta waxaa laga dejin bihima bisuuratay canhu can irajul qaari sabcuuna toddobaatan dembe oo lahayna waa lagaa baabiinaya toddobaatan dembe oo kugu qorayna waa lagaa masaxayaa toddobaatan darajana korba lagugu qaadahaya saxiixun buri sheekhu min qowli abi zubayr fahuwa maqtuucun maquuf qaybta hore wuxuu sheeku yidhi maqtuuc maqtuuc waayaho waa mawquufun cala taabiciy mawquufna wuu yahay wuxuu u yahay hadalka uu taabicigu la yimaado ee wax ijtihaad iyo qiyaas iyo ra'yi lagu keeni kara aan ahayn wuxuu tegayaa darajadii wuxuu tegayaa mawquufnaduu tegaya khilaafiyya cilmi usuulka markaad maraysaan garan doontaan idan saxaabigu hadduusa dhihi rasuulullah oo hadalkan oo kale u dhihi lahaa saxaabiga wuxuu yidhi labadaas suuradood xilligaa xilliga hala akhriyo ninkii xilligaa xilligaa laga suro akhriyana intaasu ajir buu ley saxaabiga nabi maxamed ooma tirin waxaan leenahay xadiidku waa mawquuf horta xagga sinaaca waa mawquuf laakiin macnihiisu iyo xukunkiisu waa marfuuc lanna darajada wuxuu saxaabi bixin karo asagu sheegi kara ma ah waa cilmi nabi maxamed ka xigtay asagu hadda dhihi nebi maxamed baa yidhi aan mooyeen hoosta waxaa kaga xusan nebi maxamed baa yidhi wey ayib sidoo kale maadaama hadda taabici uu leeyahay labadaas ninka akhriya intaasoo darajo iyo intaasoo dembi baa meesha ka dhacahay intaas dembina waa laga baabiinaya intaasoo dalacsinna waa leeyahay xadiidku wuxuu marka la fiiriyo min xayثu asanad la fiiriyay waa maqطuuc liannahu mawquufun weeye calى ataabici laakiin macnahan waa macnuusan taabici keeni karin hawluu geli karana maaha idan taabiciga xadiidkiisii wuxuu ka kacay maqduucnimo wuxuu tegey mawquufnimo sida xadiidka saxaabiga oo oo kici lahaa mawquuf ilaa marfuuc baadana waxay leeyihin kanoo kale waxaan dhahaynaa marfuuc wey waan dalacsinaynaa nabi maxamed baan u geenaynaa sheekh ku tilmaamaya dhibba ma waa iska hawl kale wey idan marka labadaa suurad nabigu maadaama akhriyi jiray hala ariyo hala dareeriyo kitabka inta loola kala baxda hala ariyo dhiba ma laha iga tegi waxba kaa tegi mayso hurdu kaa tegi bal markaad dikri bilowdo bay hurduda ku qabanba adoo seexan waayo baandhool u baahan qur-aan akhri horaad ka seexanaysa leanno shaydaanku ma ogola sii wardido ood sii cilaadaysato ma doonahayo uu ku dhamaandhabi seexo sida ilma carruur mataqaanaa oy si loo aamusiyo uu ku gilgilahaya kadib horaad ka seexan xadaثna mحamed بن maxbوb ثiqة الإimam qala xadaثna cabdالواxid بن زiyاad الcabdi qala xadaثna cاasim الأxwل cاasim بن sulayman الأxwل can sumayd aw sumayd ibn cumayr baa loo yaqaan abi cabdillahi albasri ثiqa imaam can abi اlaxwas abi laxwas dabaqada haduu dhac waa cawf bn malik hadduu dabaqada ka koraysa dhaco yani oo xagga sumayd xaggaa u aadana waa sallaam ibnu sulaym alxanafi ninkii loo yaqaanay ama hadda hadduu meesha yaalla taabici hadduu noqdo waa cawf ibnu malik aljusami qaala wuxuu taabicigaas qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi annawmu hurdadu cinda adikri min ashayطaan markaad ilahay xusaysad wardinayso hadday hurdo ku qabato min ashayطaan wey annowmu hurdadu cinda dikri marka ilaahay la xusaya ayaa ka imanaysa ku qabanaysaay min ashayaan in shitum haddaad doontaa buu i fajaribuu tijaabiya idinku haddaad anigu kafta iga mudaysaan bui tijaabiya nimanyo idaa akhada axadukum midkiin markuu qaato uu guda galo madjacahu jiifkiisa gogashiisa u tago wa araada uu doono an yanaama inuu seexdo falyadkur ilah caza wajala gogasha markaad tagto eed guriga tagtaad seexan weydo wardi bui xoogow subxaan allahi walxamdulilah siidaa xoogow horaad ka saxdaysaa lanno shaydaan baa wata masaa kuu diiday wardida qolyahu asxaabu ulqiyana waxay tada caddeeyeen ruuxu waxaad dhehaysaa qur-aan dhegeyso maalinka ma seexdo cajal quraan la siiy quraan dhegeyso saa quraan ka dhegeyso horu ka seexanaya wuu ku ido quraan baad saari markaad qur-aanka bilowdo ruuxuu gamahayaa bimacnaa shaydaanka wuxuu diidan yahay ruux inuu qur-aanka dhegeyso dhegeyso ku dhaco ma ogol furda lagu geyn ruux jifaa waxba ma oga waxba ma ogaba dee idan marka waa hawl jirta wey shayطan wuxuu la dagaalamayaa simaacu dikri aw tilaawatuhu in la akhriyo ood carabka ku dhejiso ama aad dhegaysata ma ogolo waa ku dhaafinhaya hadda wardiga iyo qur-aanka iyo dikriga dadka hadda aad loo daaro wax yar buu dhegeysan karaa ruux dadka badankood wa laga daayo loo bedel ba laga daayo waan sheekasanayna sheeko kama aha haddii hees iyo alaala daaran caawna inuu lugta garaaca ama derbiga garac laga la socdo hawsha dhacahay idan tanna shaydaankaan ogolayn tanna asagaa wata waaba hawlihiisiba marka waa in la baro wey qur-aanka akhriskiisa iyo dhegeysigiisaba carabka la baro xadaana abu nucaym alfadl bn dukayn qaala xadaana sufyaan athawri can leyt ibn abi sulaymin can abi zubayr can jaabirin qaala kaana nabiy laa yanaam nabi waxaad ma seexan jirna xataa yaqra'a ilaa u akhriya mama seexan jirna masiisuba kaadadan waxay tustaa haaliban istimraariya xataa yaqra'a tabaarak wa aliflaamiim tanziih asajda labadaas nabigu ilah u dhammeeyo gunaanado ma seexan jirin xadaanaa maxamed salaam albikji qaala ahbaranaa cabd bn sulaymaan adabi alkilaabi can cubaydilah bni cumar can saciid ibn abi saciid almaqburi can abiihi abi saciid can abi hurayta qaala qala rasuul اlah rasulka ilah wuxuu idaa awaa axadukum ilaa firaashi midkiin markuu u dheelmadoo tago gogashiisa falyaxulla furo daakhilata isaarihi macawisiisa ama hosgundigiisa gudaheeda ha furo ama fiidiisa ha furo daakhiladu asal-aan marada gudaha ku jirta la yihahdaa lakiin hadda waxaa loo jeeda waa darafka fiiddaa saaka ugu xidhan soo fur wey fiidda saa u qabo ayb falyaxulla ha fura daakhilata isaarihi macawistiisa qaybteeda hoose falyanfud ha ku jafo bihaa fiidi macawista ama marida aad qabtay firaashan firaashkaad markaad gogasha tegayso go-aad wadato ama cumaamadaada ama marada fiideeda ku garac wey iskaga dhawaan dhaw meesha calى aqali taqdiir xal waxaynu soo marray shaydan waxuu ku daadinhayaa qashin iyo qoryi balaa ku daadaya iyo qatajabo ayib ama barambari waxbaa jiifa ama dhuxunkoreeb iyo weriri baa jiifa ama hingarla yar baa jiifa ama dhargal baa ku jira meesha nuxuus meesha laga waayi maayo iska jab marka wax kastaa dhici kara wey idan shareecadu ma aha wax khayaala ma aha shareecadu waa tulabi xaajata albashar idan ruuxa muslimka wixii dhib soo gaara dhan baa sharcigu ka hadlaya iska jab iska nadiifi heedan kula dagaalama ogow isdeji waa lagula hadlaya ayb nabigu waa kuu cileeyey maxaan u jafhayaa fainahu ninku laa yadri ma ogo maa khallafa wixii u dabamaray fii firaashi firaashkaas haddaanu ka kacaya dhiwacada ka kacay bilaaba ku jirin sarita qoomaalkeedoo ka bood in yar kuu fur ayb iska jaf sidaadba maraa dhac iska nadiifi gacanta la aadin gacanta la aada qodaxda ku muddo dhab bi yaroo meesha kaga dhacay gabadhi baa kurmid hadhow dhig baa dagaal baa diyaar lama rabo marada ku garac gacanta haloo booda su gacanta cad u gaadi marada ku garac wixii dhiiga habay walyadajic ha u calaa shiqihi alaymani dhanka midigna ruuxa u muslimka markuu seexanay dhanka midig ha walyaqul ha yidhaha markuu dhinaca dhulka dhigayo bismika ilaahu magacaada iyo xifdigaada yaan wadactu ku dhigay jambi dhinacayga ilaahu dhinacayga waxaan ku dhigay diintaada iyo amarkaada iyo awooddaada rabbi waan ku dhigahaya fain ixtabasta ilaahu haddaad xanibto ood reebto nafsiga naftayda farxama waan seexan waan gam'i idan waxaaba laga yaaba hurdadana ka soo noqoninba hebel xalay buu soo tugtay ceshihii wuu casheeyey sarituu tegey wuu wardiyey wuu seexday isagoo meydun baa la arkaa lagu dhihi ilaahu naftiisa saa ku xabiso odan soo celinin ee farxama alla u naxariiso warcad wey ilah ada nafta saa igaga qaad ilah u inaxariisa wey allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsik alatii qadaa calayha almowt wayursil اkhra ilى ajalin musama wain arsalta alla haddaad soo daysood soo celiso faxfadha ilaahu ka xifdi bima taxfadu bihi cibaadaka saalixiin ilahu haddaad nafta soo noolaysana markaan waa bayso waagu ibriyan soo kaco ilaahu addoommahaasoo suubane wanaagsan waxaad ka ilaalisa iga ilaali wey waa laba duco wan wanaagsan ilah haddaan dhintana caawa dhintan i naxariiso haddaan soo kacana ilah i ilaali wey wax ka wanaagsan baa jira bima taxfadu bihi waxaad eh, eh, ku xifdo asaalixiina addoommaha susuban aw qaala wuxuu yihi cibaadaka asaalixiin addoomada wanaagsan xadaana abu saciid alashaj alkufi cabd lah bn saciid ibn xusein akindi waa sheikh اljamaca waa nin iqa xaafid ah qaala xadaana cabdullahi bn saciid ibn khaasim abu bakr annakhaci aw abu bukayr annakhaci aniga bakr ba qora bukayrna waa la akriyaa wuxuu abu bukayr u qoray miya jira maya ninka asaga dacfi yar baa ku jira qaala sheekha wuxuu yihi akhbarana alcalaa ibn اlmusayib baa noo warramay iqat ma'muun fiihi dacfi ninkaa hore can abiihi aabihi oo musayib ibnu raafic alasadi iqat imam isaguna can ilbara ibni caazibin qaal kaana الnabiy nabiga ilaahay wuxuu ahaa idaa aawaa ilaa firaashihi idaa awaa nabigu markuu u dheelmado ilaa firaashihi gogoshiisa markuu tagay meeshuu seexanay dhulba allah ka dhigay qasab maaha inuu joodar meesha ku yeela iyo firaash meesha ku yeela meesha seexan baa laga hadlaaya meesha hoy ku ayeed dhinaca dhulka dhigayso dhan baa laga hadlaya ayib sida culamada oga iskugu qabteenoo kale wey meel bannaan haddaad tegayso adkaaru eh, eh, qadaءi alxaaja ama adkaaru اlkhalaa waa taqaanaa muqdisho marka la gelay haddaadan muhiimiyohon ma cindaa degana ka war geed xanana hoos iska fadhiisanay geed xanana iyo geed qurac hoosdaiska oon miyi deganahay oon musqulba jirin oo kuma meel faraq dhexdeeda iska dhexaananayo maxaan samay adkaarta waa akhriin ka tegi mayse shaydaan meelkasta waa taaganya ayb idan sii oo kale wey meeshaad fiican dhinac dhulka dhigaysun baa lagaa rabaa inaad ku ducaysato naama nabigu wuxuu u seexan jiray calaa shiqihi اlaymani dhankiisa midig buu u seexan jiray uma qaala wuxu odhan jiray allahuma allah y wajahtu waan jiheeye waan jeediye wey weji aniga wejigay ilayka xaggaadaan soo aaday yaa loo carara markuu xagga rabbi subxaana wa tacaala yaa la tara saartaa idan wejigay ilaahu meel adigu jirta wejgiisa macnuhu ma waxaa weeyaan ilaahu adugunba anugu khayr kaa rajayn shar iyo dhib iyo wax kasta xaggaadu ka yimaadaa ilahu adaanaan kugu xidhaynayo wey hebelna aadihiiso lama dhah ilahu anu adaan ku soo aaday wajahtu rabbi waan jiheeyey wejhii aniga wejigayga ilayka xaggaada wa aslamtu waan dhiibay nafsii naftayda ilayka adaan kuu dhiibay cid kalooma dhiibin ayb markuu cidda cashi qaato cirka roob laga waayo caafimaadku yaraado asagaan cuskanay cabdiqaadir u yeedhaa meeshan lagama rabo wey hawlihii soomaaliyeed soomaaliya shirki kuma jirin baa la odhan dhegeygan ku maqlisa iyagoo qaada alma caruuraan garanhaya lagu roob doono markuu ciddu maxay dhahay markuu cidda ciddu cashiqatay yani cudur weeye cirka roob laga waayo caafimaadku yaraaday abd isagaan cuskanaayo cabdiqaadir u yeedha waa hawihii rabbiga subxaanahu wa tacaala khaaska la ahaw ama suuratnamal miyahayd akhri suuratnama ama yujiib almudara idaa dacaa baabkaasoo dhan baabka rabbi baa la galay markay wadaadda kuskuusan soo baxeen war ilahay shirkiga hawsha ka baxna bud baa lagu lafbixiyey soomaali maxaa loo rogi balaayo gelin baa loo rogaaya rabbigay howluhu mudnaa u lahaa o dhan ee khaaskaabaa ilahay khayrkii la siiyey sheekh cabdiqaadir jiilaani iyo yuusuf alkowreyne iyo sheekh axmed iyo hebelka cusmaan iyo fiqi hebel alaabbaa ka soo baxday meesha kooxba inbay meel ku odotay idan markii ilaahay roga subxaanahu wa ka argoostay oo abaaro lagu sii daayey oo ayagii laisku horkeeno isbaabi'iyeen beli maxaa dhacay wadaadihii meelahanta jaamacad ka soo baxeen tawxiidka noo keen waa leey halla qabto waabiye weye gabdhahay bikaaro jabiyaan tiin baraftada kaga taalle iyo doolarkeed bay qaatan halla qabto atqtaduna rajula an yaquula rabi allah idan masaail baa taagan waxa idinku dhacaya masaaibtu meel bay ka timid war ninkuna wardoolo aniga haysiin waxba haya qabani ilahay keligii caabud maxaa dhiba ku geysta idan hamogta hadalku waa kala duwan yahay war ilaahay keligii bari oo caabud nebi maxamedna shareecadiisa itibaac ku samey asagana ku salli maca salaama sheekh cabdiqaadir iyo caydurusi kowneyn iyo yuusuf raag ka qaad culumada islaamka dhammaatay u ducee maay halla qabta gaalo wey alla baabiiyo dowladda somalia la dagaalamtay oo baabiisay oo badhna toogatay badhna baabiisay kitaabta khaliijkii sacuudiga ka iman jirtay ummadda loo soo diray say dekadaha somalia bay ku daxlaysteen an boqol oo kontoneer oo kitaab oo masaaxib qur'aana ah, oo fahaad iyo keyrkii oo ka fiican iyo tawxiida ku dhammaatay iyo eh, dekadii somaliya ku baaba'ay si jasuura baa lamar loo lahadlo heesta iyo balaayada maraykanka yurub ka iman iyo gaala ka iman waa la fasixi xataa canshuur ma lahayn cajalka diiniga ah ee soo gala soomaliya waa la reebi jiray iska daa kitaab kale maxaa adduun loo rogay baa somalia baaba ulaay iska daa marka eexada kale iyo joogka dulmiga iyo cadaadarrada kale lisku hay iska badaaba ayib idan marka nab wuxuu ku saxanaya tawxiid buu ku saxanaya allaahuma wajahtu wajhi ilayk wa aslamtu nafsii ilayka wey hala aada cabdiqaadir alla cuskaday asagaa u yeeray hawlahaa socon mayso ilah hawlahaas ku kaadhiye wey waaljatu waan tiiriyey dahri dhabarkayga ilayka adaan kugu tirsada wey adaan miciin iyo awood ku bidahaya muciinmuslimiina muxidiini jilaanow magantaa naga yeela baa la odhan jiray isaga la magan geli jiray muciin muslimiin galmaysaa wey muxidiini jilaanow magantaa naga yeel reer nodistan iyo ree waamuhu ayaguna alaab kale goyna lahay taa waa tii galbeed iyo meelaha baan ayaguna qaybo goynay lahaayeen idan wax jiray wey oo baahay oo adduunka wada galay shirkii meel kasta galay baa jiray muxuu yidhi wadaad qolyahan loo diiday show xoguu habeen laga seexday qolyihii buurka laga buu rabaa inuu hanjabo xuu nuuraaniyo joogso jiilaaniyo joogso jeeskan xalaa ku qannee joogso haraa ka jugsii buuri yani jiilaani adduunka o dhan jooga baabi'ii weynay ku timi kuwan oo jiilaani maxaa jeeska ka galay ma ilaahaya rabbi dadka ciqaabahaya idan marka wax jiray buu adduunka o dhan baahay buu ahaa shirkigaasaa adduunka rogay sheekh muslimiin baad tihiin islaam baad sheeganaysaan waa shirki baa lagu jiray gaalnimo cad wa la garta wey gaalnimo waa la yaqaana baabkeeda waa cadya ninka adduunkii isagu wuxuu khayr la yimid ee wanaagga adduunka kule aakhara cadaab ba sugahay amaba islaam sheegan oo ilaahay baan caabudaynaya oo ummadda nebi maxamed baa baa shirki laga kari lay maxaa lagugu samay marka waa yahay musiibo wey waalja'tu waan tiiriyey dahri dhabarkaygii baan tiirshay ilayka adiga iljaa'u waa shayga aad miciirsato wey awoodda aad bideed u cararto u ciirsato markay balaayo kugu timaado rahbatan cabsi aan kaa cabsanaya cadaabkaada i ciqaabtaada iyo waraqbatan quudara inay jacayl aan jeclahay ilayka ilaa raxmatika weyaan laa manja meel lagu badbaada ma jirto badbaada ma jirto walaa malja meel la magan garan lama jirto min ciqaabika ilaa ilayka adiga mooyeen ilaahu waxaa weyaan ciqaabkaada iyo cadhadaada meel laga magangali karo lagaga badbaadi karaa waxaa jira adiga cibaadadaada iyo daacadaada iyo raacidada waa intaasu ilaa ilayk aamantu waxaan rumay bikitaabika aladii anzalta kitaabka rabbiga ee soo dejisay baan rumeeyey mumin addimuqraadi ad leedihin nabi maxamed wuxuu le aamantu bikitaabika ladii ansalta see wax ku socdo waxaanu rumaysannahay addimuqraadiya waxaanu rumaysannahay atacayush asilmi waxaanu rumaysannahay baad la taagan tahay xaq shacab es xaq shacab sheekh baarak allah fiik idan mushkilaa jirta mabaadi o dhan baa laga tanaasulay diinto dhan baa laga tegey dimuqraadiya rumaysantihiin see wax ku soconaya kii istaaga wuxuu le soo istaaga dimuqradiya rumaysannahay madaxweynihii hore u horreeyey soomaaliya geeriyoodomaan la weyd allah yarxamo baa soomaaliya ka hadla maxaad ka aaminsantihin nin fiican bu ahaa dimuqraadiyu rumaysnaa waxay ku amaanaya eeg xumaanta eeg intay leeg tahay laa shaka inuu kulligood dhaamin wuxuu ka dambeeyo o dhan buu ka fiicnaa waxaan maxaakimta ka ahayn waxaan maxaakimta ka ahayn wixii ka dambeeyey maamulkastuu ka dambeeyo ka wanaagsan laa shaka fii dalik waa la qiray laakiin waxaa xulka in lagu ammaano ma ahayn eh, madaxweynaha soomaaliya eesha dimuqraadiya waa kufri gaalimo wey abdirashid ka miyaa tiradee si fiican ba intaasaan dhegta iga dhaco waan xanaaqano n meel fadhiya oo dhegaysanhaya baa intaan maqlo waa iskaga kacay mid hal hayoo maala ingiriiska wax ku sal la garan maya baa warkaa la soo istaagay shariifkan wuxuu leeyahy waxaa ka ficnaa cabdirashiid baa ka ficnaa baa le anugu ma aqoonoma laakin waxaan somaali badan ka maqlay aadan baa u ficnaa si fiican aad baa la mhm. ah, qaatay mhm. almuhim baasha iyada ah ha layska ilaaliya numin bikitaabika aladii anzalta baan taaganahay laakiin dimuqraadiyan rumaysannahay tacaayish baan rumaysannahay xeer dastuurka wadanka rumaysannahay kufri iyo gaalnimo wey ninkiia dastuur wadan baan rumaysnahay dimuqraadiya kaafir bilahi alcadiim wey halaska il hawsha iyada maxaad rumaysanta wax rumaysan muxuu yahay ma kitab rabbi soo dejiyeyba maxaad siad ku rumayn war in ama nin qoro meel ku qor misaan ku rumaynaa kitaabtii culamadu qoren baa leey ra'yigan waa daciif qowlkan waxba kama jira daliil ma laha baad leedihi nin shalay joogoo gaal wax u meerinhayey oo gaal waxu meerinaysay baa l wuxuu qoray waa dastuur muqadas waa rumaysan maxaad rumayseen ma muslimiinta mise gaala tihi weydiiye mogta sheekh dadku dadku caqligooda in la duubsado ma ah dad waaweyn baa tino soomaaliya oo diin garanaya oo intaa diin baa ku dhaqanaa ku hayay wax meel lagu qoran waa rumaysanahay waa muqadas waa xaq jira maxaa xaq jira ah kitab ree baa diidan diine <coughs> ninka aan kitaab haysanin dhan baa ku kaliftay ninkan gaalka ah asagu isbaabiyaha rafaaday nafta u kitaab haysanin een shareec lahayn een dastuur lahayn ee diintiisa ka tagay gaaloobay dan baa ku kalifa wuxuu meel ku qorta inuu rumeeyo haddii kale wax kala socon maayo waxay xariiqdeen kuheshiimen u kala socday isbaabinaya kufriga ninuu qortay diin la'aanta gaafirka ah wuxuu qortay maxaa kuu geeyey uma awxayna ilayka an ittabic milata ibraahim kitaaban anzalnahu ilayka lidabaruu aayaati uma jacalnaaka cala shariicati fattabicha baa layidhi waan ixkum bayna bima anzala allah maxaad u socotaa kitaabka waxaa loo soo dejiyay in ummadda lagu maamulo asaga lasu rogo sunnada nebi maxamed maxaa kugu kalifa dusuur baan jirta maxay tahay galadu way og yihiin waxooda wax ka qiimo badan ku yaal wa laakiin tuug baa la ninka tuugga ah dadko dhan tuuga noqon bu jecelyahay gabadha jirkeeda ka ganacsatay dhilada ama shamuto u taqaanaan dumarkoo dhan inay noqdaan wada shamutay rabaan ay wareegaan asaan loo canaanan naaxilig maxad u wareeg wax baas baa taaye baa nafta lagu kira sooma xeerta dadko dhan wada wareegaan si u nabad gasho idan waxaan dastuurka iyo qaanuunka wadciga asagu haysta ku rafaadsan yahay wuxuu rabaa ummaddo dhan wada gaadhsiiyo oo adduunka dhan lagu dabaqo idan wixii wanaagsanaa ah iyo kitaabka munazalka ee muqadaska ku yaalay buu diidaya inuu hirgalo aw muslim sheeganaya marka waan tukanhayaa ba waxaad leedahay dimuqraadiyan rumaysnahay dastuurku waa muqadas xukunka shacabkaa iskale marjiciyadu waa hacabka eesha marjiciya waa shacabka waa kufri billahi alcadiim wayaadaa tira marjiciya waa shacabka ilahina uu leeyay wain tudic akara man fi اlardi yudiluuka can sabiil illah iska daa shacabe adduunka dadka joogtay intuu ba haddaa dhacdeeda waad diintaad ka baxaysa an waa leda waa lagu kala baxaya shacabka sida shacab logu kala baxaaya mise kitabka lagu kala baxaa waa mushkila taagan w dadku waa in laska firiya maslaxaadka iyo waxaan la sii ummadda waa in laska ilaaliya wey haya raac waxbaad maqli waad dhegaysan kadibna hor waad la soo boodi idan waa la ogyahay inti tiri waxaa socor mana ogolin kitaabka rabbiga waxaanan shaqayn mahayo inta maanta la cayrsanaya wey inta anugu kitaab wax igama maqno salaada waan tukadaa xafiiskayga waan tagaa islaantana waa ii joogtaa waa iga maqno anta waqti waana soomaa ramadaanka ciiddana waan badboodaa yidhahda kitaab kitaab iyo bukhaari sunnaha diinha lagu dabaq aan lahayn waa fasaxan yahay warku waa cad ya sheekh somal waxay tahay libax bay dhe ninka galayna og ninka galanna og libaxant intuu reer dhaco ama habeenka xoololaayo ama dadlaayo u aruurta cararo oo meel maalinka hargalo waa la raadin waa la geli ragga soo weerara ku socdo ishuu gelinhayaa ninka u dhiiran ee soo socdeen gabbanaynin buu weeraraha marka koobaad lann marka hore la arkaba waa la nixi nin baadil u boodi faranaqdhiod boodi filaya haadkaroorka libaxa weerari maya marka koobaadba ninka u soo u dhiran buu e- eegahaya gacanta midku kala jabinaya ayib asna inuu dambi soo galo sogy xalay reer soo fadqaleeyey waa og ninka hadda ku socday aargosanaya waa ogyahay gaaladu way og tahay wayna la socdaan wayna baadheen muslimka waxtarka kale ayaga daba taagan ee iska dhicinhaya muqaawamaynaya iska difaacaya mabda uu doonhayana meel marsana waa ogyahay xili hermanayska xasaanoo kale waa ogyihin marka waxbayaan la wareegisanayna diinta si toosa ah lagu dhaqmo aamantu bikitaabika kitaabkaadi baan rumeeye alladii kitaabkaasoo anzalta aad dejisay wanabiyikan rumeeye alladii arsalta nabiga ilaahay soo dirtana waa rumeeye kitaabka rabbiga soo dejisana waa rume ku dhaqmahaya inaad ku dhimataan la doon ku seexato kuna toosto dhiiggaada dhaqankaada wux uu noqdaa la rabaa ayib soomaaliyada toosa say nagu hayeen isku tirsa calan u qaadeen u gaardanayna baan u kala dareena waagi barye baa iskuulba usoo fayri waxaa lagu akriya calan ha la qaado iyo heestii waddanka ha la qaado oo kitaabka rabbiga og lagama maqli karo gabdhaha waxaa lagu qasbi jiray xataa masar ma soo qaadan kartaan dugsiyaha qaarkood xamar ka jiray xataa ayagoon diin ba diinta xishootay tira anugu ragga dhacaysa iskuma qaadan kara masar baan saaranahay looma ogolaan jiray waaga dambe ina masarkii inta ay qoorta ku dubtaan baa waa lasaa u xiraa sida haweenkii gambadii asalkii hore soomaaliyada hore halkaa ku dhejiya qoorta banneeya maxaa qoorta laga rabaa baan u weydii waayahay mushkilo wey sidii shacabkii loo waday loo waday loo waday loo waday baa gaalo loo galay kadibna waa la islaayay waa la baabay dhiig muxuu daatay baa dhiig kufri diinlaan ku daatay wey oo laisku baabi'eyey kufri lagu saleeyey waddankii baa xuquumada ka tirin baa lasu laayay iyo dulmiga ummadda lagu waday haddii kitaabka rabbigay ummadda lagu maamulhayo laba isma hardideen labo isma hardideen nabiga wuxuu leeyahay hal xad oo la oofiyey adduunka laga oofiyey hal xad oo ilaahay subxaanahu wa taala dartii loo oofiyey gacan la gooyey ama qasaas la fuliyey ama xad la oofiyey wuxuu ka khayr badan yahay afartan waa beri adduunka u roob ka dao oon kala go-an ahayn markay muslimiinta xuduud oofin jireen afar boqoloo sano nabi maxamed maaliku xadka jiray ilaa afar boqoloo sano raggii gacan laga gooyey ama xad laga oofiyey labaiy toban bay gaari waaye maxaa keenay hareecada barakadeedi iyo khayrkeedii baa keentay caalamulislaami meelaha shareecada wuxuun laga fuliyo way ka amni badanta adduunko dhan orda khaliijka tag sacuudiga tag xataa yaman istaag meel kastay ka badan tahay nimanka wax sarifay xawaalidlaha hor bannaanka ku sarifanhayaan malaha waardiye wax hortaaga ma jiraan albaab bira ma laha muraayad jaban buu dhex fadhiyaa lacagtaa meesha u rasirsan muraadadkaarsi lacagta meesha taala malaayiin baa u rasaystan oo oh, nooc kastaba leh cid waardiye walaa turi xuduuddii la oofinaya ba anfacday maarata sacuudiga waxa ka jira ayagoo shareecay toosan loo dabaqin oo dhib badan uu ka jira haddana waa dhaantaa ayagoo waxa waddankooda ka jir laguu sheegi maayo inta wadhansan ba lagu soo sheegi waddanka meesha u qorsan ba lagu soo sawiri horumarkay gaareen baa laguu sheegi dhibaatada iyo ijraamka iyo tuugga iyo dhaca iyo dhiigga daadan laguu sheegi maayo warbaahintood soo gudbin mayso mararkan diradbaa si fiican u duushay iyo marka baa si fiican u kacay dirad baa soo baxday iyo door weyn baa la sameeyey iyo xogo baa laso cudur baa daweyn lahay bas laguu sheegi inta jariimada ka dhacda yowmiyan haddii laguu sheegi waad la yaabaysaa waa adduunka meesha ugu dhib badan weeya uga cabsi badan naftada meel ku aamini mayso baa lagaa qarin afrikan laymana caalam islaamiya marka tifi laysi dayn meel gubanaysa la sawiri meel gubanaysa la sawiri carruurtii muslimiinta soomaaliyeed meeshaas daawanaya meesha olalaysa nin la gowracaya dhiig daadanhaya baabuur meel meel ku dhacay dad gogo-aan intaasa la geenaya ilmihii wuxuu ku indhaysanaya weligii inay tahay afrika iyo waddanka islaamku meel laisku cuno oo balaaya ka jirto oo digsigu ka raxayo halkan wuxuu aamini janno yar oo janno janno ku suga yani waa haswo fikri ah baa lagugu sameeyey yani xuruub iyo jabahaad fara badan baa lagu furan marka tii baa dadkii u sacyinayaan oo lilahi dastuur baan aaminsannahay iyo waxaan rumaysannahay shacabka lagu kala baxo qaala wuxuu nabigu wuxuu faman qaalahunna ducooyinkaa ninkii ku ducaystaay fii leylatin habeen uma maata geeriyooda maata cala alfitra islaamnima ku dhiman waa nin isdhiibay islaamku waa maxay alistislaamu alkaamil lilaahi wey subxana wa tacala waa si buuxi rabbi iskugu dhiibto qawlan wa qalban wa qaalaban idan mar haddata wejigaygii baan kuu dhiibay oo naftoo dhan baan dhiibay oo adaan ku micinsanhaya oo adaan kaa baqi oo adaan ku rumaysnahay oo adaan ku rajaynay kaa rajayn wax kastaba kitaabkaadaan rumeeye rasuulkaadaan maxaa kuu dhiman oy dhab kaa tahay oo saa ku dhiman tahay nabi wuxuu uhi maata cala alfitra alislaama ku dhinta ruux ayib xadaana muusa bn ismaaciil atabudaka qaala xadaana wahayb bn khaalid alcajlaani ibn cajlaan bahli baan rabaa qaala xadaana suhayb bn abi can abiihi abu saalix can amri qaala kaana rasuul allah rasuulkana wuxuu ahaa idaa awaa markuu u dheelmayo ilaa firaashihi qaala ka yidhahda allahuma raba asamaawaati wاlard waraba kuli shayin faaliq alxabi allaha xabadda dhambalay xabig waa xabu acaam raashinka badarka ku dhalanhayo masagadu way dilaaci xabadda inta kala dilaacda dhexdeeda dhile ka soo bixi carab baa ka booda kaasoo kadib baxaya faaliq alxabi allaha xabadda ka dhambalo kala dilaacshow iyo wannawaa laftimireedka nawa tamri timirta marka iyadoo lafteedu dhexdu ka baxa asa loo dhigo meeshan dilaacsan buu ka baxaya xiir ka baxaya marka asalkeeda hore marka dambe waxaa loo isticmaalaa talaalahaan baa loo abuura marka dambe sida mooskoo kale la goyn oo la tallaali ayib munzil tawraati walinjiil allaha towraad iyo injiil soo dejiyey walqur'aan iyo qur'aanka acuudu bika waxaa kaa maangeli min shari dii sharin wax kastoo shar leh dad iyo duunyo iyo halaq iyo abeeso iyo balaayo iyo nuxuuso dhan kaa maangalay anta adugu aakhidu mid haya aad tahay binaasiyadii fooddiisa yaa maamula halaqa xamaaratooyinka cayaalka balaayada dugaagga cidoodka dadka waxo dhan yaa maamula ilaahay baa maamula subxana wa tacala oo foodooda haya bimacnaa foodhoyntu waa maxay ilahay baa maamula way kana adag ayib anta alawal allii horreeyey baa tahay falaysa qablaka shay wax ka horeeyan ma jiraan waxyaabaha jira ee mawjuudaadka allaha u horreeyaa ayib wa anta alaakhiru allaha u dambeeyaa tahay kullu shayin haliku ila wajh ayib wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam falaysa bacdaka shay wax kaa dambeeyana ma jiraan wa anta alظaahiru allaha haali baa tahay ee sarreeya ama muuqda falaysa fawqaka shay wax kaa ka horeeyana ma jiraan alظaahir huwa alhaalib ama alظaahir lilacyaan allah u muuqdo ummadoo dhan maxaa yeelay shay kasta ilahay subxaana wa tacaala inuu samey baa kaaga muuqanaysa masnuucaadkan iyo masnuucan iyo suncigan o dhan waxaa kaaga muuqan suncada rabbiga ama waa ظaahir alghaalib ayib falaysa fawqaka shay wa anta albaaطin lafdiga alظaahira culamada qaar waxay ka soo qaadaan inuu yahay min adilat اlculuw ayib wa anta albaaطinu allaha hooseeyaa tahay ee wax kasta xaqiiqadiisa og ama albaail allaha qarsoon baa tahay falaysa duunaka shay cid kaa sokaysana ma jirta wey bail waa maxay ruux kasta xaqiiqaysa allow adaa og wax kasta wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid caliimun bidaati suduur waasiruu qawlakum aw ijharuu bih inahu caliim idan waa baain baa tahay ruux kasta ka warqaba wuxuu qarsanay wax kaa ogna hawshaa ma jiro ama indhahaad ka labirsanto laguma arko hayb baa tahay ayb xilligii ilahay subaa idman baa la arki doona intaaso dhan maxaa ugu ducaysanaysaa aqdi allaw iga bixi canii dayna daynta alla iga gud ilahu daymaha iga bixi wa akhnini allaw iga hodantinime min alfaqri gaajada iyo baahida faqriga saboolnima alla iga saar ilahu daynta iga bixi daymaha lagu leeyay allaw iga bixi faqriga allaw iga saar faqriga nabi maxamed uu rabbi ka magangelay waxaa yidhi culumadu waxaa yidhi waa faqru alacmaal wa faqru alquluub wa faqru alcibaada leannu asaga ku ducaysan jiray ilaahw quudka iyo irsaaqada nabi maxamed iyo aalkiisa ka dhig kafaafan allahuma ajcal risqa aala muxamadin kafaafa ilaahu anigii ahalkayga waxaan ku noolnahay cashaa ka dhig maanta dadka aan sheegna berri naga baktiyo beri dambe aan qada helna beri dambe aan weyno ilaahu saa naga dhig nabigaasaa ku ducaysta allahuma axnii miskiinan wa miskiinan waxshurnii fii zumrat almasaakin asaa ku ducaysta waa saxiixa axaadiistaas idan marka waxaa wey midda iyada waa faqru lquluub wey ruux inuu meesha ka gubanayo ood qalbiga ku maqan yahay oo faqri ka baqayso naftu haysata laga carray wey ama cibaada yari khayraad yari xasanaad yari taasaa faqiirnimoah ee adduun yarow faqiirnimo maah dhabta ah baabu fadli ducaai cinda anoom wuxuu baab yahay marka la seexanayo in la ducaysto fadligeeda xadaana musadad ibnu sarhad qaala xadaana cabdulwax bnu ziyaad alcabdi qaala xadaana alcalaa ibn musayab haddayna soo maranay qaala xadaani abi almusayib bnu raafic alasadi can ilbaraa ibni caazibin qaal kaana rasuul la ilah wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi nabigu markuu gudashiisi tago naama calaa shiqhi اlayman dhanka midig buu nabigu u seexan jiray uma qaala wuxuu raja allahuma aslamtu nafsii ilayk ilahu nafteedaan kuu dhiibay ayib horaan ba bay u dhiibmay gacantiisa ku jirtay waa ictiraaf iyo adeecid wey lannu nicmada ruuxa muslimkaa saddex shay baa laga rabaa alictiraaf albaaطin min alqalb shayga inaad qalbiga ka qirto aaniyan carabka aad kaga haasho alictiraaf bilisaan ثaaliثa waxaa laga rabaa inaad la timaado jawaarixda la timaado waa ictiqaad qalbi ah oo ictiraaf baaطini ah ictiraaf lisaani oo qowli ah iyo camal jawaarix baa laga rabaa idan tiibuu nabig ku dhawaaqahay tuu aaminsanaa naftiisu inuu rabbi abuuray gacantiisana ku jirto buu caddaynaya allahuma aslamtu nafsii ilayk wawajahtu biwajhi ilayk wejigayga jahadayda iyo niyadayda iyo iraadada rabbi adaan ku soo aadiyey wawajahtu biwajhi yani biqasdi wey qasadka iyo iraadadaydu aggaada w rabbi ilayka aggaada wafawatu waa bandhigay amri taladayda iyo maamulkaygo dhan ilayka adaan kuu bandhigay wa waa tiirshay dahri dhabarkaiyo arrimaygo dhan baa loo jeedaayey ilayka adaan kuu dhiibay ragbatan jacayl aan jeclahay oon ku jeclahay lanno ruux aad jeceshay rumaysan tahay waa inaad maxaba aad timaado maxaa yeelay maxabadu hiya waa aasaaska cibaadada waa in lagaa hela raba waa jacayl aad seceshahay khayrka rabbiga ku ballan qaaday asaga ku abuuray aad seceshahay khuduuc bay keenaysaa iyo warahbatan ilayka aan kaa baqay ciqaabtaada ruuxaad seceshahay boqorka haddaad ciqaabtiisa ka baqaysaa haddaad adeecdo inuu ku abaal mariyaad rajaynaysaa waad jeceshahay laa manjaa badbaada ma jirto wey meel lagu badbaado walaa malja meel la ciirsadana ma jirto wey minka min ciqaabika ila ilayka aamantu bikitaabika aladii anzalta wabinabiyika aladii arsalta qaala rasuul man qaalahuna kalimaadka ninka la yimaada uma maata saa ku geeriyooday taxta laylatihi habeenkiisa hoostiisa yani habeenkaa dhinta waan ka kicin maata cala alfira fitra ku dhimanhaya iyo islaam wanaagsan xadaana muxamed aynoo joogo in sha allahu tacala wbilahi towfiq